رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin wausalii wausalimu cala nabiyina wacla aalihi waasxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ila yowmi iddiin weli waxaan ku dhex jirnaa riyaad asaalixiin baabu taqliidi cuquubata man amara bimacruufin aw nahyin can ilmunkari wakhaalafa qowlihi ficla waxaan qaadanaynaa baab lagu magacaabo adkayn la adkeeyo ama xoojin la xoojiyo cuquubada uu leeyahay qofka dadka macruuf ka amra ama munkarka ka reebaa oo qowlkiisa iyo ficilkiisu ay markaa iskhilaafaan wixii dadka uu amrahayey ayuusan samaynin wixii dadka uu ka reebayeyna waa uu sameeyey qofka noocaas ah ciqaabka alla agtiisa uu ku leeyahay adkayn la adkeeyo qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi ata'muruuna annaasa ma dadkaad faraysaan bilbiri samafalka iyo wanaagga wa tansawna ma halmaamaysaa oo ma ka tegaysaa anfusakum nafafyaalkiinan idinkiina ma samaynaysaan dadkiina waad amraysaan miyaa waxaal antum idinkoo tataluuna alkitaaba kitaabkii aqrinaya afalaa tacqiluuna miyaadan caqli qaadanaynin ma caqli qaadanaysaan miyaa maxaa idinku dhacay ata'muruuna annaasa ma ummaddaad amraysaan ood faraysaan bilbiri wanaagiisa mafal biriga miyaad u sheegaysaan oo watansawna ma ka tegaysaan oo ma halmaamaysaa birigiina anfusakum nafafyaalkiina wa antum adinkoo weliba tatluuna alkitaaba kitaabkii akhrinaya afalaa tacqiluuna miyaadan caqli qaadani wa qaala tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaahay rumeeyayow lima taquuluuna maxaad ugu qowlaysaan ood u hadlaysaan ood u dhahaysaan maa laa tafcaluuna waxaadan samaynaynin waxaadan falaynin maxaad u dhahaysaan yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaahay rumeeyayo lima taquuluuna maxaad ugu qowlaysaan ood u oranaysaan maa shay laa tafcaluuna aadan falaynin kabura maqtan carro ayaa weynaatay cinda allah ilaahay agtiisa laysaga carooda an taquuluu inaad ku qowshaan ood ku hadashaan maa laa tafcaluuna waxaydan samaynaynin kabura maqtan cinda allah cara ilaahay agtiisa waxaa u weyn an taquuluu inaad ku qowshaan maa laa tafcaluuna waxdan markaa samaynaynin wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ikhbaara asagoo nooga khabrahaya can shucayba shucayb xaggiisa wamaa uriidu anigu ma doonahayay buu yidhi nebi shucayb an ukhaalifakum inaan idinkaga gadaal haro oon idinkaga gadaal maro ilaa maa anhaakum canhu waxaan idinka reebayo waxa aan idinka celinayo oo dhaafa aan idin leeyahay ma aha inaan aniga idinkaga rabo inaan idinkaga gadaal maro inaan idinkana idiin diido anna aan sameeya ma aha buu yidhi wamaa uriid ma doonaayi an ukhaalifakum inaan idinku khilaafoon idinkaga gadaal maro oo aan anigu sameeyo ilaa maa shay xaggii anhaakum aan idinka reebahaya canhu xaggiisa wa can abi zayd usaamata bin zayd bin xaarifa radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi rasuulkii ilaahay ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquul asagoo odhanahaya yu'taa waxaa lala imaanayaa oo la keenayaa birajuli nin baa la keenayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame maalinta aakhira nin baa lala imaanayaa fa yulqaa markaasaa waxaa lagu tuurayaa fi naari naarta dhexdeeda markii naarta lagu tuuro fatandaliqu waxaa ku soo qubanaya waxaa ku soo daadanaya aqtaabu batnihi calooshiisa mindhicirkeeda yaa soo qubanayo naarta ku soo baabanaya minaa la keenayaa maalinta qiyaamo naartaa lagu tuurayaa fa yulqaa fi nnaar naartaa lagu tuuraya fatandaliqu waxaa soo qubanayo soo daadanaya aqtaabu batnihi calooshiisa mindhicirkii ku jiray yaa bannaanka u soo daadanaya fayaduuru bihaa wuu ku wareegayaa markii min bicirkiisii buu ku wareegayaa kamaa yaduuru alximaaru sida uu dameerku ugu wareego fi raxaa raxaha ama uu ugu wareego raxaha macsarada shiidka manaa macsarada marka la samaynaayo geel bay ratibaa inta saa loogu xiraa lagu wareejin jiray amase dameer ayaa inta lagu xiraa lagu wareejin jiray hadda wixii way isbedeleenoo mashiin iyo makiinada iyo koronti waxbaa loo isticmaalaa laakiin markii hore taasaa la samayn jiraye mandhicirkiisuu ku wareegayaa fa yaduuru bihaa waa ku wareegayaa kamaa yaduuru alximaaru sida uu dameerku ugu wareego oo kale fi raxaa macsira shiidaha raxaha iyo midka wax lagu shiido fayajtamicu waxaa u soo kulmahaya ilayhi xaggiisa ahlunnaar ahlu naarkii ahlu naarkii ayaa u soo ururaya fayaquuluuna waxay leeyihiin yaa fulaan hebelow maala maxaa kugu dhacay hebelow maxaa dhacay maa laka xaalkaagu muxuu yahay alam taku sow ma ahayn ta'muru kii amra bilmacruufi wanaaga watanhaa reeba can ilmunkari xumaanta warsootaa dadka xumaanta ka reebi jirtay warsootaa dadka wanaagga amri jirtay maalak maxaa kugu dhacay maxaa dhibkan ku haysta keenay fayaquulu wuxuu odhanayaa balaa nacam haa kuntu waxaan ahaa aamuru mid amra bilmacruufi wanaaga walaa aatiihi ama lama imaan jirin dadka uun baan fari jiray tukada oo sooma oo isxijaaba aniguusa ma la imaan jirin oo la samayn jirin wa anhaabaan ahaa kii reeba oo ka celiya dadka cani ilmunkari munkarka iyo xumaanta wa aatiihi ana waan la imaan jiray dadkaan ka celin jiray waxyaabaha xun ee munkarka ah ana waan samayn jiray oo waan la imaan jiray muttafaqun calayhi qowluhu uu yidhi tandalixu huwa biddaalun muhmala da'la dhibca tiray baa la aqhriyaa wa macnaahu takhruj waxaa soo baxayaa laga wadaa alaqataabu ama waalaqataab alamcaa'u waa mindhicirada mindhicirada markaa loola jeedaa waaxiduhaa taasi waa jamace marka waaxid laga dhigana qitbun buu markaa noqonayaa waa hal mindhicir keliya baabu alamru biadaa'i alamaana baabu lmri baabulamri las-amro baabkeedii waaye biadaa'i alaamaanati amaanada gudashadeeda amaanada in la guto maanta waxaa qalla maa yuujad noqday wax amaano guta amaanadii maanta waa lagu ciyaaray amaano haddii lagu ciyaaro waa calaamad ka mid ah calaamadaha aakhiru zamanka ah xilli baa la gaarayaa dadka oo dhan ama koox dhan ama qabiil dhan laga waayo hal qofood oo ammaano guta waxaa ugu horeeyey ummaddaa laga rafacaayo laga kor qaadayana waa ammaanada sidaa darteed baabka waxaan ku baranaynaa gudashada ammaanada qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi ina allaha ilaahay ya'murukum wuxuu idin amrayaa an tu'addu alamaanaati amaanaadka inaad u gudataan ilaa ahliha ehladooda dadka iskale ammaanada u guta rabbi wuxuu ammaan ahaan idinkugu dhiibay u guta war bani aadamka waxay idinku ammaanaysteen u guta waaba la inkirayaa maanta waaba la qaaranayaa maanta waxyaabo fara badan baa la samaynayaa maanta in allaha ya'murukum ilaahay wuxuu idin amrayaa idin nasarayaa an tu'adduu inaad gudataan alamaanaati amaanaadka inaad u gudataan ilaa ahliha eheladooda wa qaala tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi innaa anagu caradannaa waan bandhignay alamaanata amaanada waxaan u bandhignay cala asamaawaati samaawaatkii waalardi arladii waaljibaali iyo buurihiiba fa abayna way diideen way diideen an yaxmilnahaa inay xambaaraan wa ashfaqna minhaa wayna ka cabsadeen amaana ma sahlana soomaalidaa tiri ammaane cir diiday oo dhul diidaa bani aadam xambaaray ilaahay wuxuu leeyahay innaa anagu caradnaa waan u bandhignay alamaanata amaanadii cala asamaawaati ciraryaalkii iyo waalardi dhulalkii iyo waaljibaali buurihiiba fa abayna an yaxmilnaha inay xambaaraan bay diideen wa ashfaqna minhaa wayna ka cabsadeen wax culus inay tahay bay garteen diiditaanka ay diidayaan ma aha diiditaan amar alle ay diidayeen waayo cardiga iyo bandhigga loo bandhigay bandhig khiyaari buu ahaa ma qaadanaysaan ma maya laakiin amar ijbaari hadduu ahaan lahaa way qaadan lahaayeen mana diidi lahayn fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wayna ka cabsadeen waxamalaha alinsaanu insaankii baa soo xambaartay insaan baa dhabarka u ritay innahu insaanku kaana wuxuu ahaaday daluuman mid dulmin badan jahuulan haddana jaahil ah insaanku waa dulmi badni insaanku waa jaahil waa wax ma garte waa wax ma yaqaani wax kama fakari waa degdeg badni insaanku cajiib buu leeyahay waxamalaha alinsaan insaankiibaa soo xambaartay innahu insaanku kaana daluuman waa mid dulmi badan jahuulan haddana jaahil ah ku aaba wuxuu gurigiisa uga soo baxaa inuu wax dulmiyo waxaaba wadiifo iyo shaqo u ah inuu wax dulmiyo saasuu markaa u soo baxayaa sidaa darteed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa amaanaadkii inay samaawaadkii diideen arladii ay diideen buurihii ay ka baqeenay qaadi waayeen culayska ammaanada ay leedahay insaankiibaa soo xambaartay innahu kaana daluuman insaanku waa dulmi badni jahuulan haddana jaahil ah wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi nebiga aayat lmunaafiqi munaafiqa aayaddiisu alaaatun waa saddex saddex waxyaabood waa calaamaadka lagu yaqaano munaafiqa idaa xaddata marka uu hadlayo kadaba wuu been sheegaa wa idaa wacada marka lala ballamana akhlafa wuu guub yeelaa oo ballantuu ka baxaa wa ida tumina mar allaala marka la aaminana khaana wuu khiyaanayaa muttafaqun calayhi mar allaala marka la aamina waa khiyaana oo ma gudanaya amaanadii muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin werin kale waxay ku dartay wa in saama haba soomo wa sallaa ha tukado oo wasacama ha sheegta annahu muslimun inuu muslim yahay xataa hadduu soomo ee uu salaado ee uu dhaho muslim baan ahay waa munaafiq intaa haddii laga helo aayadda munaafiqii calaamaadka lagu yaqaano waa saddex qislay saddex qaybood munaafiqa aayatulmunaafiqi munaafiqa aayadiisa alaaatun waa saddex idaa xaddata mar allaala markuu xadiidaynaayo ee uu warramaayo ee uu sheekaynayo kadaba wuu been sheegaa qof allaala qofka aad ku aragto sheekadiisu inay been tahay waxa uu ku hadlayo ay been yihiin waa munaafiq buu rasuulku leehy subxaana wa waa calaamad lagu yaqaana munaafiqa mar allaala markuu hadlaayo been buu ku hadlaa mar allaala marka lala ballamo waa guub yeelaa ballantii buu buriyaa ballantii buu markaa ka baxaa haddii la aaminana ma ammaano gutee dadkii ammaanada u dhiibta buu khiyaanayaa muttafaqun calayh wa fii riwaayatin werin kale wa in saama haddii uu soomo xataa oo wasallaa uu tukado xataa oo wazacamo uu sheegto xataa annahu muslimun inuu muslim yahay marka waa munaafiq wa can xudayfati bni yamaani radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi xadaanaa rasuulu ullahi rasuulkii ilaahay ayaa noo xadiideeyo noo sheekeeyey oo xadiid noo akhriyey xadiiayn laba xadiid laba xadiid iyo laba war buu rasuulku noo sheegay qad ra'aytu waan arkay axadahumaa labadaa xadiid ee nebiga uu noo sheegay midkood waan arkay midood waa helay wa ana aniguna antadiru waxaan sugayaa alaakhara ka labaad ta labaad baan sugayaa laakiin tii koobaad waan arkay labuu nebigu noo sheegay laba xadiid buu nooga waramay xaddaanaa rasuulu ullaahi rasuulkii ilaahi baa noo xadiideeyey nebigii ilaahay ayaa xadiid noo aqriyay xadiidayn laba xadiid qad ra'aytu aan arkay axadahumaa labadaa midkood wa ana antadiru aniguna aan sugahayo alaakhara ka kale wuuna imaan doonaa tii koowaad maxay ahayd xadaanaa wuxuu nooga waramay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ana alamaanata amaanada amaanada sideedaba nasalad inay ku soo degtay fii jadri quluubi arijaali rijaasha ama dadka qalbiyaalkooda asalkeediibay ku soo degtay macnaha waa lagu jilbayoo ilaahay quluubta rajaasha asalkeeda ayuu ku soo dejiyey ammaanada oo ammaanada marka uu qofku dhalanayayba qalbigiisay markaa ku jirtay dumma kadib nasala alqur'aanu qur'aankiibaa soo degay fa calimuu way barteen oo waxay ka ogaadeen dadkii min alqur'aani qur'aankii bay ka ogaadeen marka habka ammaanadu ay tahay sida loo ammaano guto ammaano in la guto inay lala dayaca inay xun tahay uma nasala alqur'aanu facalimuu min alqur'aan qur'aankii bay ka barteenay ka ogaadeen wa calimuu min asunnati sunnadiina way ka barteen uma intaa kadib xadaanaa rasuulku wuxuu nooga warramay ayadoo saa xaalku uu yahay oo asalka qalbiyaalka ragga ay ku soo degtay ama dadka quluubtooda ammaanadii kadibna qur'aankii inta la soo dejiyey ay barteen uma xaddaanaa kadibna wuxuu nooga warramay rasuulka can rafci alaamaanati ammaanada korqaadkeeda ammaanada in la rafacayo oo dadka laga tirtirayo laga qaadi doono ayuu haddan rasuulku dadka u sheegay sal alla calayh wasalam faqaala rasuulku wuxuu yidhi yanaamu waa hurdaya oo wuu seexanayaa alrajulu ninka annawma tahurdo macnaa shaqsigaa loola jeedaaye waa hurdaya mar allaala uu seexda uu jiifto fa tuqbidu alamaanatu amaanadii baa laga qidboonayaa marka amaanadii ayaa laga qaadayaa min qalbihi qalbigiisa qalbigii markii hore ay ku soo degtay asal ahaan ayaa ammaanadii laga qaadayaa fayadallu wuxuu ahaanayaa marka aharu haraadkeeda mifla alwaqti sidii bar oo kale macnaa meel wax saarnaa oo laga qaaday raadkii baa ku haraya macnaha amaanadii baa laga qaaday oo laga kor yeelay intaa ka bacdi meeshii waxay noqonaysaa fayadallu wuxuu ahaanayaa ahaaruhaa raadkeedii waa meeshii laga qaaday mila alwaqti sidii bar oo kale uma kadib yanaamu waa hurdayaa haddana annawmata nawmo iyo hurdo fatu'badu alamanatu amaanadii baa la qibdoonayaa haddana waxaa laga qaadayaa min qalbihi qalbigiisa fayadal wuxuu ahaanayaa aharuhaa raadkeeda mila ahari lmajli majli raadkeeda oo kale majli waa bacool majli asagaa noo fasiri doona qof kasta wuxuu u yaqaana asagaa garan doonee majliga waxaa loola jeedaa ka jamrin waa sidii dhuxuldab ah eh, dhuxuldab ah oo daxrajatan aad ku dilindilaysay calaa rajlika lugtaada macnaha inaad soo qaaday dab oo meel kaa gubatay waad saartay jasadkaaga meesha dadka uu saarnay way soo bararaysaa waxaad moodaa inay biyo ku jiraan marka meeshaad saa u soo buuratay ayaa waxaa lagu magacaabaa najmi fayadallu wuxuu ahaanayaa afaaruhaa raadkeeda midla afari majli meel gudatay oo bacol noqotay oo kale raadkeeda ayuu noqonayaa maxaa laga wadaa marka waa ka jamrin dhuxul oo kale waa dhuxul dab ah macnaha dhimbil waayo macnaha sidii dhimbil oo kale daxrajathu aad marisood ku dilindilaysay oo aad ku soo codsiisay rijlika lugtaada intaa kabacdi maxaa imaanaya fanaqita marka wuu soo dararayaa meeshii soo fuuraysaa fataraahu waxaad arkaysaa muntadiran inay soo kor noqotay meeshii way bararaysaa waxaad arkaysaa inay soo buuratay walaysa fiihi shay-un shayna aan markaa ku jirin wax biyo ku jira oo kale la moodaa meesha qofkuu ka gubto wax ku jira oo biyo ahna markaa ma jiro sidaa darteed ayuu rasuulku wuxuu ku matalayaa sala allah calay wasalam meeshii ammaanada laga qaaday oo raadkeedii marka hore uu noqday sidii waqti iyo bar oo kale kadib in haddana markuu seexdo bartiiba la qaadaya haddana markaasaad moodaa meel dhuxul gubtay macnaha dhuxul dab ah meel ku gubatay oo soo bararsan oo soo fuuran haddii la dilaaciyo waxba kama soo baxayo biyo kuma jiro in wax ku jiraan baa markaa la moodaa saa darteed buu rasuulku yidhi fanafid waa soo bararaysaa fataraahu waxaad arkaysaa muntabiran inay soo hurtayoo ay soo kor noqotay walaysa fiihi shay-un wax ku jirana malaha uma intaa kadib akhada rasuulku wuxuu soo qaaday xasaatan xasaad qurux dhagax yaroo qurux ah ayuu rasuulku soo qaaday sal alla alai wasalam intaa kadib rasuulku wuxuu soo qaaday xasaatan dhuxul macnaha qurux dheh fadaxrajahu kolkaasuu ku dilindileeyey calaa rijlihi lugtiisa macnaha wuxuu tusayaa si caddaan ah habka ay tahay quruxa dhulka yaala markayn intuu soo qaaday yuu lugtiisii saa ugu socodsiiyey lugtiisa ayuu markaa rasuulku mariyey calaa rijlihi fa yusbixu annaas maxaa dhacaya marka heerkaa marka la gaaro oo qalbigeennii oo dhan ammaano laga bixiyey maxaa soo haraaya say dadku noqonayaan fayusbixu annaasu dadku waxay ahaanayaan yatabaayacuuna kuwa wax kala garanaya kuwa isbaayacaya kuwa ammaano isku diibanaya kuwa wax kala iibsanaya yatabaayacuun inay istabaayacaan falaa yakaadu sigi maayo axadun axad in la helo yu'addii gudanahaya alamanata amaana waxa suuqaa jooga oo dhan oo mubaayacoonaya hal qofood oo ammaano gutaa ayaa laga weynayaa laa xawla walaa quwata ila billah amaano hal qof oo gutaa ayaa laga weyn doonaa sidaa darteed buu xadiidku tilmaamayaa uu leeyahay falaa yakaadu sigi maayo axadun axad oo yu'addi alamanata amaano guta xataa yuqaal ilaa la yidhaahdo xataa intii yuqaala laga yidhaahdo ina fii banii fulaan reer hebel rajula nin baa ku jira amiinan oo aamin ah reer hebel hal nin baa laga helaya reer hebel waxaa ku jira rajul amiin ah farako tiris ay noqdaan dadka amaanada gudanaya la waayo ayagoo dhan xataa yuqaal ilaa loo yidhaahda ina fii bani fulaanin reer bani fulaan gudahooda rajulan qof baa laga helayaa amiinan ee aamin ah xataa yuqaala ilaa loo yidhaahdo lirajuli ninka maa ajladahu maxaa ku ad adkeeyey maxaa ka kaneeyey maa adfarahu maxaa dhug badnaysiiyey maa acqalahu maxaa garaad badnaysiiyey way isku macno dowdhow yihiin ninka noocaas ah ilaa la dhaho alla maxaa ad adkeeyey alla maxaa dafri iyo garaad u yeelay maxaa caqli badnaysiiyey ninkaas amiinka walaalayaal oo ay dadku saa u ammaanayaan wamaa fii qalbihi qalbigiisa kuma jiro mifqaalu xabatin xabad culayskeeda oo min qardalin geedka khardalka la yidhaahdo oo min iimaanin iimaan ah wax yar oo iimaan qalbigiisa kuma jiro intaa sumcad bay ilaalsanayaan waa dhici karta in la dhaho alla waa talkii ninkii ahaa waa qaabqabiilkii ninka saa loo ammaanayo xataa oo la leeyahay maxaa ku kaneeyey amaanada maxaa garaad badnaysiiyey maxaa caqli badnaysiiyey wamaa fii qalbihi mifqaalu xabatin qalbigiisa kuma sugna xabad culayskeeda oo min khardalin geedka khardalka layidhahdo oo min iimaanin iimaan ah walaqad ataa waxaa isoo maray calaya korkayga zamaanun zaman baa isoo maray zaman ayaa isoo maray buu yidhi xudayfa wamaa ubaalii aanan u aaba yeeli jirin ayukum koodee baayactu aan la mubaayacoonahayo qof kasta oo aan rabo inaan ammaano u dhiibto ama aan la mubaayacoodo uma aaba yeeli jirin nin kastoo jidka iiga hor yimaada walaalow intaana dahaba ii hay baan dhihi jiray intaana lacaga ii hay baan dhihi jiray xilli waxaa isoo maray buu yidhi aanan u aafo yeelin qofkaan ammaanada u dhiibanayo qofka aan ammaanada markaa u dhiibanayo ayaa isoo maray walaqad ataa calaya korkayda waxaa ku yimid oo soo maray zamaanun waqti iyo zaman wamaa ubaalii aanan u aabbayeelaynin ayukum baayactu ayukum ayukum kiinii baayactu aan la mubaayacoonayo ayukum mid kastoo adinka idinka mid ah ama midkiina baayactu aan la mubaayacoonayo aan marka u aaba yeelin la in kaana musliman qofka aan ammaanada u dhiibtay hadduu muslim yahay layarudannahu calaya waxaa ii soo celinaya diinuhu diinkiisa alluu ka baqaya subxaana wa tacaala ammaanadan buu leeyahay amaa lagugu ciqaabaa asoo isoo raadinaya ayuu ii keenayaa waxaydii haddaan la mubaayacooda hadduu qof muslim ah yahay layaruddannahu waxaa ii soo celinayo ii keenahaya calaya korkayga diinuhu diinkiisa wala in kaana haddii uu yahay kaan ammaanada u dhiibtay nasraaniyan nasraani hadduu yahay ow yahuudiyan ama yahuudi hadduu yahay layahuddannahu calaya waxaa ii soo celin jiray saaciihi ninka madaxda u ah ninka saacigiisa ah mtaqaanaa xaakimkiisa ah ama waaligiisa ah ayaa ii soo celinaya buu yiri wa ama alyowm maanta soo maaha waa xudayfa ibni imaan walaalaya xudayfa wakhti uu jooga ka warrama uu leeyahay wa ama alyowma maanta soo ma aha famaa kuntu mi'ihi ubaayicu midla mubaayacoonayo wax u dhiibanayo minkum xaggiina ilaa fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebel maahee cid kale wax u dhiibanaya markaa ma jirto xudayfa ibnu yamaani xilli uu jooga hadduu saa leeyahay maanta xaggee lagu jiraa walaalayaal maanta xaggee lagu jiraa laba qofood kasta oo is maxay isku haystaan waxbaan u dhiibtay waxbaa saa noqday saa waa xaaladda maxaalahaasoo dhan wuxuu tilmaamayaa uu noo sheegayaa rasuulka sala allahu calay wasalam amaanada dhibaatada ay leedahay haddii la gudan waayo amaanada mashaakilka ay leedahay haddii la gudan waayo iyo haddii la guto qiimaha iyo wanaagga marka uu leeyahay maanta buu yidhi xudayfa man la mubaayacoonaayo wax ku darsan maayo amaano u diidan maayo ilaa hebel iyo hebel maahan faraku idaa dayicat ilamaana faintadir isaaca haddii ammaanada lagu ciyaaro saacadda qiyaamasi buu dhahay rasuulka sala allah calayh wasalam muttafaqun calayh wuxuu noo fasiraa xarfaha cad adag qowluhu uu yidhi jadr bifatxi ljiim jiimtoo bifatxi macnaha jadr bifatxi ljiim jiimtoo la kordhigaa la afriyaa wa iskaani daal daalka la sakniyo markaa la reebo almucjamata dhibacna loo sameeyo wahuwa aslu shay waa shayga asalkiisa markaa loola jeedaa asalka shaygaa markaa loola jeedaa oo waxay ku soo degtay jabru quluubi rijaal waa quluubta ragga asalkeeda alwaqtu bitaa'i almusanah min fowq waa ta kun laga laba dhibceeyey alafaru alyasiir waa raadka yarbaa loola jeedaa barta oo kale ah waalmajadu bifatxi ilmiin miimtoo la kordhigo ma jiro wa iskaani jiin jiinta oo la reebo wahwa fi filyaddi waa bararka waxa gacanta ka soo barara iyo wanaxwihaa meesha lamidka ah min afari camalin shaqada raadkeeda iyo waqayrihi qayrkiisa markaad maantao dhan badid wax ku gabadayso iyo markaad xamaali tahay wax qaado gacanta ama maanta markaad fuundi tahay ood in badan waxyaabo samayso gacantaada way soo barbararaysaa marka fuuritaanka ay soo fuurayso ayaa markaa loola jeedaa oo qofka marka uu howl gacanta ku qabto waxaa ka soo barana qowluhu uu yidhi muntadiran murtafican way soo qor noqonaysaa waaye qowluhu uu yidhi saaciy ay alwaali calayhi waa midka markaa u taliya wa can xudayfata iyo abi hurayra xudayfa iyo abi hurayra radia allahu canhuma labadooda ilaahay ha ka raadi noqdee qaalaa waxay dhaheen qaala rasuulu ullah rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam qaala rasuulu llah sal allahu calayhi wasalama yajmacu allahu ilaahay wuxuu soo kulminayaa tabaaraka wa tacaala qayrkiisa batay oo sarreeyey annaasa dadka oo dhan buu qiyaamaha keena ilah subxaanah wa tacaala yajmacu allahu ilaahay wuu soo kulminayaa tabaaraka khayrkiisa bata oo watacaalaa sarreeye wuxuu soo kulminayaa ilaahay annaasa dadka fayaquum waxaa istaagahaya almu'minuuna mu'miniinta xataa tuslafa lahum ilaa loo soo dhoweeyo aljannatu jannada ilaa jannada loo soo dhoweeyo xaggooda faya'tuuna aadana nebi aadan bay u imaanayaan dadkii salawaatu llaahi calayhi jannadii waa loo soo dhoweeyey mu'miniintii weli maysan gelin gaaladiina weli cadaabkii ma gelin mashaakil iyo kurdadii iyo ahwaashii qiyaamay dadku dhex taagan yihiin rafaad iyo wareer iyo dahshi baa ka muuqda nebi aadan bay u tegayaan salawaatuullaahi calayhi naxariisyaalka alle korkiisa ha ahaatee fa yaquuluuna waxay odhanayaan yaa aabaanaa aabbaheeniyow istaftix lanaa noo furug weydii aljannata jannada jannadii way dhowdahay waatanaa laakiin weli looma idmin inay galaan kurbadii iyo mashaakilkii qiyaamay taagan yihiin qoraxdiibaa u dhow oo rafaad iyo dhib iyo wadahshii xorah baa ku jira aadan bay u tegayaan calayhi asalaam markaasay odhanayaan yaa abaanaa aabow istaftix lana noo furid weydii aljannata jannada fayaquulu wuxuu odhanayaa aadan akhrajakum min aljannati ma laydinka soo saaray jannada xaggeeda ilaa khati'atu abiikum aabihin dembigiisa maahan wargef ani aan galay ma ahee ma wax jannada laydinkaga soo bixiyey jannada sababta laydinkaga soo saaray maxay ahayd waa khata waa gef waa dembi aabihin galay ilaahay baa yidhi aadamow jannada gal adi iyo naagtaadaba meel allaala meeshaad doontaanna kaa cuna walaa taqraba haadihi shajara geedan ha u dhowaanina fatakuuna min aldaalimiin shaydaan baa sanbirrixiyey aadamow hal adulluka calaa shajarati lkhuldi maku tusiyaa geed waaritaan waa nadimanin wa mulkin laa yablaa iyo boqortinimo aan dhammaanin geedkii alla udula farta ugu fiiqay aadam iyo xaawana fa akalaa way cuneen buu dhaa ilah subxaana wa tacaala dembigaasaan ani meel uu yaala dembigaasaan maanta la hadli karin dembigaasaan alla la hortegi karin wa hal akhrajakum ma laydinkaga soo saaray min aljannati jannada xaggeeda ilaa khatiicatu abiikum aabbiin gifkiisa maahane lastu ma ihi aniga bisaaxibi daalika arrintaa qof u saaxiib ah oo intaan maanta ilaahay hor tago aan furitaan idiin weydiiyo jannada inaan sameeyo xaaladaa ma samayn karo saaxiibna uma dhihi mana awoodi karo idhabuu ilaa ibni ibraahiima baxa oo inankaygii ibraahiima u taga waa nebi ibraahim calayhi salaam waayo waa khaliilullah waa wadaygii saaxiibkii ilah subxaana wa tacaala saaxiibkii ilaahay waayee baxa wiilkayga ibraahiima u taga meel aadam maalintaa wax ka qaban waaya wax ka qaban kara walaalayaal nebi aadam weliba intay ammaanaan bay leeyihiin abal bashar baa tahay waxay leeyihiin ilaahay baa gacantiisa kugu qalqay waxay leeyihiin malaa'igtaa kuu sujuuday ibn aadamow maxaa dhacay ilahay nagala hadal subxaana wa tacaala lastu bisaaxibi dalik arrintaas saaxiib uma ihi idhabuu baxa ilaa ibni ibraahiima wiilkaygii ibraahiima u waa wadaygii khaliilkii ilaahay qaala wuxuu yidhi faya'tuuna ibraahiima ibraahiim bay soo aadayaan ay u imaanayaan fayaquulu ibraahim wuxuu leeya isaguna lastu bisaaxibi dalika arrintaa saaxiibkuma ihi xadiidku wuu soo yara gaagaabinayaa riwaayadaha ayagoo dhaadheer bay jiraan axaadiista qaarkood intay ibraahim u tagaan bay ammaan ibir uga dhigayaan ibraahiimow saabaata ibraahiimow kadaa baa tahay soo bax jamal istitaac moo weydii wuxuu leeyahay anigaba kiis baa lay haystaa saddex been baan sheegay saddexdaa kiiskooda allah i badbaadiyey ordaha anigu ma ihi lastu bisaaxibi daalika arrintaa mid u saaxiib ah oo samayn kara ma ihi idhabuu baxa ilaa ibni ibraahiima macnaha lastu bisaaxibi daalika inamaa kuntu waxaan ahay buu leeyahay ama aan ahaa khaliilan saaxiib oo min waraa'a waraa'a mid dambeeye kasii dambeeya mabuu dhowda ilaahay wanaagaan ahay oo ilaahay baa saaxiib iga dhigtay laakiin ku dambeeyaanba ka sii dambeeyaa maanta waxba ma qaban karo icmaduu u qasta oo aada ilaa muusaa muuse aada alladii kii waaye kallamahu allaahu ilaahay uu la hadlay takliiman hadlide yaa muusa in istafaytuka cala annaasi birisaalaatii wa bikalaamii fakhud maa aataytuka wakun min ashaakiriin muusow hadalkaygii baan kuu doortay buu laha ilahi subxaana wa tacaala risaaladeedii baan kuu doortay ninkii noocaas ahaa ee sharafta lahaa aada icmaduu u qasda oo aada ilaa muusa muuse alladii kaasoo kallamahu allahu ilaahay uu la hadlay takliiman faya'tuuna muusa muusay u imaanayaan waxay leeyihin muusow saan baa tahay kan baa tahay intaa tahay war intaad ka baxday war sharaftaasood leedahay soo bax maanta jannada noo furid weydii ilaahna nooga shafeeca qaad wuxuu leeyahay nin fiir aan ku dhuftay laftaan dhulka la gaarin baa jira kan yiri isla markiiba kaasaan kiiskiisa meel aan uga baxsado maanta la arag xaggee ka gelayaa ilaah subxaana wa tacaala nafsii nafsii riwaayadaha qaarkood ilaahay ha i badbaadiyo maanta ilaahay ha i badbaadiyo waayo naf aan dinkeeda lay amrin baan dilay waa markuu ninkii ninka ka celinaya fawakazahu muusa faqada calayh markaasuu yii hada min camali shayطaan inahu caduwun mudilun mubiin qaala rabbi inii dalamtu nafsii faاkfir lii fagafara lahu waa loo dhaafay maanta wuu la jaraynayaa nebi muuse calayhi اsalaam war arrintaa ani mafali karo arrintaa ma samayn karo faya'tuuna muusa fayaquul wuxuu leeyahay lastu bisaaxibi daalika arrintaa ani saaxiibkama ihiye idhabuu ilaa ciisaa ciise aada kelimat illaah waa ilaahay kelimadiisii wa ruuxihi ruuxdiise fayaquulu ciisa ciise wuxuu odhanayaa asagana lastu bisaaxibi daalika arrintaa saaxiibkuma ihi ciise markay u yimaadaan bay leeyihin ciiso ilaahay baa kun fayakuun kugu abuuray ciisow aan baad dhalatay ciisow codka dhintaad nooleyn jirtay idin alle ciisow baraskaad daaweyn jirtay idin alle ciisow indhaha qofka idinhala-aanta ku dhashaad daaweyn jirtay idin alle xaaladahaas oo dhan bay ku ammaanayaan ciise wuxuu leeyahay aniga arrintaa saaxiibkuma ihi ani iyo hooyadii baba kiisna loo haystaaba anakaaba maanta maxkamadda rabbi saaran waatay ilaah yeelahay yaa ciise bna maryam a anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah adimaa ani iyo hooyaday ilaahay naga dhigta dadka ku tiri waa lagu dhageeya nebi ciise calayhi salaam muuse ciisow adimaa yidhi ani iyo hooyaday ittakhiduunii iga samaysta ani iyo wa ummiya ilaahayni min duuni illah qaala subxaanak qaala subxaanak ilaahu adigaa masaha ilaahayow ma dhihin iima habboona inaan dhahonno caabuda ani iyo hooyaday haddaan ahayn mid yidhi adba waad og tahay taclamu maa fii nafsii walaa aclamu maa fii nafsik waxa nafteeda ku jiraad og tahay anise ma ogi wax naftaada markaa ku jira nebi ciise calayhi salaam wuxuu leeyahay anisaa ma ihi ilaahayna maanta ma hortegi kari carada maanta ilaahay uu xanaaqay weligii ma xanaaqin mana xanaaqi doono nafsii nafsii ilaahay ha i badbaadiye aniga ani ha i badbaadiye idhabuu ilaa ciisa ciise u taga kalimati illaah wa ruuxihi fayaquulu ciise wuxuu oranayaa lastu ihi bisaaxibi daalika arrintaa mid saaxiib u ah fayatuuna muxammadan nebi muxamed bay u imaanayaan sal allahu calayhi wasalam fayaquumu nebiga istaagahaya sal allahu calayhi wasalam fayucdanu waa la ibnayaa marka riwaayaddaasaan soo tilmaana way iska gaagaabisayo nebigu wuxuu leeyahay ana lii ana iska leh waa abwaabtaan ilaahay tilmaamay hal maqaam baa jira oo hal qof loogu talagalay inaan aniga noqdaan rajaynaan ee marka la aadaamo ilaah wasiile ii weydiiye waatuu rasuulku yidhi waa soo baxayaa raxmaanka cabshigiisuu ku hoos sujuudaya ilaahay buu ammaanayaa ammaan aan weligeed lagu ammaanin ilaahay baa oranayaa muxamed irfac ra'saka madaxaaga kor u soo qaad nawiifiisa waan ku siinaynaa shafaaca dalab waa lagaa shafeeco aqbalayaa intaa wixii ka dambeeya nebiga markuu u qaadayaa madaxiisa fayu'danu lahu wa tursalu alamanatu waxaa lasoo soo dirayaa amaanadii ayaa la dirayaa iyo waraximu raximtii waa qaraabada amaanadii iyo raximkiibaa la soo dirayaa fayaquumaan waxay istaagayaan oo lasoo joojinayaa janbatay siraati siraadka labadiisa dhinac inay dadku siraadkay marayaan say jallada ugu gudbaan labada dacal ee siraadka dhinacna ammaanadaa taala dhinacna qaraabadii qofkii ammaano ku dhelana way qabanaysaa naartay ku ridaysaa rixilka qofkii gooyeyna asna intuu qabtuu naarta ku ridayaa labadanacbaa baa kala istaajinayaa yamiinan iyo wa shimaalan fayamuru wuxuu u marayaa awalukum kiina ugu horeeya kalbarqi sida biriqaq oo kale sida biriqaqay u martoo kale u marayaa waa camal wanaagsan waa khayr fiican waa qof alla aad xoog uga cabsaday siraadka wuxuu u marayaa sidii biriqda oo kale buu dhahay rasuulka sal alla cala wasalam kalbarxi qultu waxaan idhi bui biabii wa ummii hooyaday aabbay baan kugu furmaye ayu shayin ayu shay ka mari lbarqi sheegeeya macnaha waa sidee sida uu birqdoo kale ugu marahay qaala rasuulku wuxuu dhaha alam taru sowma atin kayfa yamuru sida uu u maro wayarjic uuna u soo noqdo fii tarfati cayn hal ilbiriqsi wiiq yidhaahda hal mar yuu dacalka adduunka taga isla markii waa soo noqonaa waa ilbiriqsi waa hal marku ay ilnilisato uma ka bacdi dan labaadna ka mari riix sida dabayshasida dabaysha u socoto oo kale ayuu u marayaa uma kadib ka mari tayri sida shimbirtaoo kale washidii iyo washidi rijaali ragga midka ugu socodka badan tajrii way dareerahayaana way soconahayaan bihim ayaga waa dadkiiye acmaaluhu qadarka camalkoodii ku soconahayaan qof kasta camalkiisa suu ahaa yuu ku soconayaa maalinta waalnebiyu ku nebigiinuna qaa'imun kii taagan waaye cala asiraati siraadka korkiisuu nebigu taagan yahay qofka ugu horeeya ee siraadka maraya waa nebiga sal allahu calayh wasalam sida riwaayadaha qaarkood ay tilmaameen sida riwaayadaha qaar ay tilmaameen markuu rasuul ku gudbo jannadiisa iska aadi maayo ummadduu ka fakarayaa sal allahu calayh wasalam ummaddii buu ka fakarayaa wanebiyukum qaa'imun cala asiraad siraadka korkiisuu taagan yahay fayaquulu wuxuu leeyahay wuu oranayaa rabbi sal sal ilaahu badbaadi ilaahu badbaadi ilaahu badbaadi sala allahu calayhi wasalam aaduu nooga murga aaduu noogu murgayaa sala allahu calayhi wasalam rabbi rabbiyow ilaahayow ayuu leeyahay allaha xaqa ah ee xaqa mutaystayee xaqa ahoo salli salli badbaadi ilaahayow nabadgeli oo nabadgeli dadkii asoosaa dhahayay soo gudbahayaa xataa tacjiza alacmaalu alcibaadi ilaa addoommada camaladooday ka caajisto inay soo gudbiyaan macnaha inay soo socodsiiso camalada xataa yajii'a arajulu ilaa uu yimaado laa yastatiicu aan awoodi karin iska dhaaf inuu sida dabayl iyo biriq u maree assayra socod xataa aan awoodi karin inuu ku socdo xataa ma awoodi karo ilaa zaxfan gurguurasho maahane birada wuu ku siqaa macnaha allahu akbar ilaa inuu birada ku socdo uu gurguuranayo maahane zaxfan wa xaafatay asiraat wa xaafatay siraatu siraadka labadiisa dhinac labadiisa dacal iyo labada dhinac ee siraadka kalaadiibun kalaadiib baa ku xiran kalaadiib waa birkawaaneed birta ninka kawaanlaha ah amase jazaarka hilibka gadamaaragtay ee hilibka la suro dhinacaanna way ka qalloocan tahay sare dhinacan hoosena way ka qalloocan tahay sid isdabad ah yaysaa uga qalloocan tahay kalaadiib baa ka laalaada macnaha siraadka labadiisa dhinac wa fii xafatay siraad kalaadiidun birkawaaneed ayaa sugan buu dhahay rasuulka sal alla alay wasalam waa birtayo allaqee laga soo laalaadiyo hilibka mar allaala marka tamuurka loo diraayo ee la rab in la foorneeyo la dubo amase mar allaala marka hilibka la suraayo kawaanlaha kaasaa macnaha ayaa saaranoo mucallaqatun ka soo laalaada ma'muuratun la amray biakhdi man um, umirat bihi inay qabato qofkii la amray birahana saasay uga soo laalaabaan meesha saasay marka uga soo laalaabayaan birahaasi waa noo imaan doonaa kitaabka aakhirkiisa markaan gaarnay waxaad moodaa mila shawq sacdaan qodaxa sacdaanka lagu magacaabo kale qodaxya waaweyn oo madiine ka bixi jirtay war ma aragteen qodaxda sacdaanka lagu magacaabo haabay dheheen saxaabada taasay la mid tahay laakiin xooggeeda iyo adeeggeeda iyo kakanaanteeda intay la egtahay ilahay mooye cid kaloo garanayo mujira subxaana wa tacaala qodaxdaasna xagga magacay kala mid tahay waxaa la amray biakhdi man umirat bihi qofkii la amray inay qabato fa makhduush naajin dadkii maxay kala noqonayaa makhduush miday xaganayso naajin oo fakanaya dhab intay siiso oo cedo qaba rabtaa yay xaganaysaa wuu ka baxsanaya iyo wa mukardasun mid layskugu jabinayo fi naari naarta dhexdeeda dadki waxay noqonayaan markay saa u sii marahayaan mid intay sa uga soo dabacorodo dhab inay siisoo kale camalkiisa waxoogaa fiicnaa way xaganaysaa marka muqdish bay ku samaynaysaa miday xaganayso naajid oo ka fakanaya kolkaasuu gabaad u soo fiirma siraadkii allahu akbar wain in minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xakman maqdiya uma nunaji aladiina ittaqow wanadaru aldaalimiina fiiha jihiya waa aad u dhibaato badan marka ka labaadna waa mukardis macnaha way iskula jebinaysaa macnaha mukardiska macnaha waxaa loola jeedaa ee qaarkii qaarka kale saa intay isugu timaado yaasoo dhan markaa isku jebinaysaa fi naari naarta dhexdeed waladii macbuudkii baan ku dhaartay buu dhahay abu hurayra nafsu abi hurayra abaa hurayra nafsadiisa biyadihi gacantiisa ay ku jirtee ina qacra jahannama jahannama salkeeda waxaa loo soconayaa la sabcuuna khariifan toddobaatan sano markay saa isugu jebisaa jahanamo lagu soo hoobinayaa uma nunaji aladiina taqow wanadaru alaalimiina fiiha jifiyan ayagoo akraman oo jilbaab u fadhiyo oo kala loobsan naarta looga dhex tegayaa salkeeda toddobaatan sanaa loo socdaa buu dhahay rasuulka sala allahu caleyh wasalam rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey waxaa la lakumo wuxuu noo fasirayaa xarfaha ad adag qowlahu uu yidhi waraa'a waraa'ahu huwa bilfatxi fiihima wa qiila bidam bilaa tanwiin dammi in la godo ayadoon tanwiin lahayna markaa waa la akhriyaa laba shaqo la'aan waraau wara macnaha in la damiyo wa macnaah lastu bitilka darajati darajada alrafiicati ee saraysaa madihi buu leeya ma aha miihi ani qof u saaxiib ah waamin kelimatun waa kelimad tudkaru waa xuso calaa sabiili tawaaduc nabi ibraahim sharaf buu leeyahay darajadaa wuu leeyahay laakiin wuxuu ula jeedaa tawaaduc waqad basadtu waxaan ku fidiyey macnaaha kelimada macnaheedii xadiiskaba fii sharxi saxiix muslim buu dhaha imaamu nawowi wallaahu aclam ilaahay baana yaqaana xaqiiqda sida ay tahay amaanada aan gudano ilaahna aan ka cabsano subxaana wa tacaala wabillahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam